rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlimam raximah اllahu taعaalى fatأml raximaka اllahu taعaalى ma dakara allahu taعaalى can haؤulaءi اlmushrikiina min ikhlaasi الdacwaةi lilahi fi أwqaati الshadaa'idi ثuma taأml ma yafcalhu اlmushrikuuna fi zamanina mima dakartu laka yatabayanu laka gurbaة اlإslam aladi jaءa bih الnabiyu slى اllahu عalayh ali waslm fi hadihi اlasmaan wuxuu ihi imaamku hadalkii dheeraaye ibn اlqayim raxmat ullahi tacaala calayhi fii kitaabi iqaat lahfaan fii masaayid الshayطaan baynu ku soo jiray iyo tacliiqii uu sheekh cabdallah ibn muxamed ibn cabdilwahaab atamiimi uu saaray hadda marka sheekh wuxuu leey fata'mal aayadihii dambe qur-aanka ahaa buu tacliiqinaya fata'mal raximaka allah allah kuu naxariistee fiiri oo dhugo maa dakara allahu ilahi wuxuu ka sheegay tacaala kor ahaya can haaulaa'i almushrikiin mushrikiintan wuxuu allah ka sheegay ee ka soo guuriyey si fiican u fiiri oo muxuu yahay min ikhlaasi dacwati baryada in loo saafigareeyo lilaahi alla subxaanahu wa tacaala fii awqaati ashadaa'idi xilliga dhibaatooyinka xilliyada dhibaatooyinku ay jiraan ee baduhu ay muxuuah ku kacaan oo muxua baddu ku caarido ama uu dhib ku dhaco oo rafaad iyo shiddo iyo kurba ay qabsato ilaahay keligii bay baryi jireen carabtii iyo mushrikiintii nebi maxamed lala soo diray inuu la dagaalamo oo takfiiriyo oo dhiiggooda bannaysto oo xoolahada qaato haddaysan islaamin uma intaa kadib ta'mal waxaad dhugataa oo fiirisaa maa yafcaluhu lmushrikuuna mushrikiintu waxay sameeyaan fii zamaanina xilligan aynu joogno buuhi sheekhu qarnigii labiyo tobnaad buu ka hadlayaa iyo saddexiy tobnaad laba boqoloo sano ka hor taqriiban mimaa dakartu laka wixii aan kuu sheegay ah mushrikiinta maanta jooga waxay sameeyaan oy qubuurta iyo awliyada iyo ahluqaabuurka ku same oo ah oo khuduuca oo magangal ah oo kaalmaysi ah oo gargaar weydiisi ah oo kurbafaydid in la weydiiso ahluqaabuur iyo amwaad dhintay fiiri buuhi yatabayanu laka waxaa kuu caddaan gurbat lislaami islaamku inuu hariib yahay maanta islaamku inuu baaba'ay oo uusan jirin oo wax koyto cusub uu yahay islaamkii baa hariib noqday aladii islaamkaasu jaaa bihi nabiyu nabigu la yimid islaamkii iyo tawxiidkii iyo diintii suubanuhu la yimid hariib wax la inkiro oo la qoonsado oo ummaddu ku cusub buu noqon hayaa diin cusub baad wadaan baa lagu odhan waxaan maanan arki jirin waa hawl cusub hawl jiri jirtay ma aha ma idinkaa waalan mise ummaddaa waalan wadar iyo waaxid yaa waalan baa lagu leehay waa horaa laga jiitay dariiqi nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo diintii iyo xaqi laga fogaaday marka ninkii soo celiya ee diinta islaamka ama isku daya inuu u dabaqo siduu nabigu rabay ilaahayna raalli ka ahaa wixiise waa la qoonsan waa lagu inkiri waa lagu diidi ayib <clears throat> yatabayan laka waxaa ku caddan gurbat lislaami aladii jaءa bihi الnabiy salawaatu rabbi wasalaamu calayh fii hadi اlasmaan xilliyadan aynu joogno islaamka nabigu uu la yimid ee ilaahay la soo diray ee saxda ahaa inuu maanta uusan jirin oo gabaabsi yahay ama dabar go-ay baa kuu caddaan faida kaana kalaamu ahli اlcilmi wa tasriixuhum biana الshirka biاllahi galaba cala akar الnufuus wa ana alqaliila aladii takhallasa minh bal ilqaliilu man laa yucaadi man ankara shirka wuxuu sheekhu yidhi faida kaana kalaamu ahli اlcilm ahlucilmigu hadalkoodu hadduu noqday oy caddeeyeen iyo wa tasriixum caddayntooda ay noqotay culummada muslimiintu ee wax garanayay ee dhugta iyo caqliga iyo cilmiga lahaa ee garanayay wixii subaana lala soo diray ee xaq ahaa na qiimeeyey xaaladii markaa muslimiinta ka dhex jirtay ee diin diinla'aan ahayd iyo shirki ahayd maxay soo caddayen culummadaas waxaa ka mid ah alimaam abubakr tartuush almaliki waxaa ka mid ah abu shaamat almaqdasi waxaa ka mid ah oo nin shaafica ah, waxaa ka mid ah abu isxaaq aljubnayaani almaliku qarniga afraad ahaa waxaa ka mid ah sheikhulislaam ibnu taymiya waxaa ka mid ah ibnulqayim culamada muslimiinta oo dhanba maalikiyo axnaaf oo ka soo hadlay ayib afartii madhabba waa kaynu soo maray madhabka u dembeeye afraad bayna hadda ku dhex jirraa ee xanaabilada maalikiyo shaaficiyo axnaaf waxay ka yidhahdeen qadiyadda shirkiga iyo ilaahay khayrkii la caabudo iyo ummaddu siday oga inxiraafto dariiqii iyo wadiiqihii toosnaa culammadu waa soo caddeeyeen maxay culammadu soo sharxeen bi-anna shirka ilaahay loo sharig yeelo billaahi subxaanahu wa tacaala halaba wuxuu ka qaalib noqdo ku batay oo ka adkaaday calaa akar nufuus akaru nufuus nafta badankeed dadkii markaa noolaa badankood waxaa u batay shirki sababan kaana asqara aw akbar wa ana alqaliila dadka aad iyo aad u yar waxaa weeye alladii axadka takhallasa ka badbaaday minhu min ashirki ummadda badankeed shirkiga gaalnimay ku dhaceen bay culimmadu soo caddeeyeen ayib waxaana aad u yar dadka shirki ka badbaaday balil qaliil intaa waxaa ka sii yar shirki kuwa ka badbaada waxaa ka sii yar weeye man axad laa yucaadi aan la collaytamaynin oon la dagaalamaynin oon collaysanaynin man ankara shirka saddex qaybood way dadki ummaddii badankeed gaalnimo iyo shirki bay ku dhaceen can jahlin wa ta'wiilin baatil ta'wiil shaytaan iyo bakhti baa u laba sabab buu sharxaa alimaam ibnuqayim raxmat ullahi tacaala calayh fii kaat lafan inuu dadka ku kalifay inay shirki ku dhacaan shababka koowaad wuxuu ka dhigay ta'wiil shaydaan iyo khuraafo aan jirin iyo abaatiil iyo jahli isbiirsaday ayaa la tegey jahli dayib ayaga ku dhacay can diini rabbihim can sharci illaah wa can sunnati muxamed ay jahli kaga sugan yihiin iyo akhbaar baatila iyo ta'wiilaad baatila oo wadaaddo u dhodhoobeen labadaas sabab baaba'shay ummadihii hore waana waxaada ummadaha baaba'sho ayb marka dadkaas badankood shirki iyo gaalnimay ku dhaceen ummadda in yaroo ka mid anaa shirkigii ka badbaaday intaa shirkiga ka badbaaday qayb ka tirsan oo aad iyo aad u sii yar ayaa iyagu waxay yihiin shirkina waa ka badbaadeen dadka shirkiga la dagaalamana ma colaystaan oo la coloobi mahayaan waa soo dhowaynhayaan waa ammaanhayaan ayagii baa difaacahaya laakiin ummad waxaa jirta ayagoo iyadoo aan shirki ku dhacayn laakiin ninka shirkiga la dagaalama ama wakhti ku baxsha ama ummadda ooga diga nacbaysanaya la dagaalamaya dacaayadaynaya wax ku sheegahaya waa khawaarij waa takfiiriyiin waa budhladuul waa marakudheg waa asalraac waa minted waa waxaasay akhrinhayaan ummaddii baad kala qaybinaysaa ummaddii baad kala geynaysaa war waxaan ummadda lagu kala geey waa waajib diini ah laabudda min alfurqaan ayib wamuxamedun faraqa bayn alxaqi walbaatil faraqa bayn alakhi waakhiihi wa bayn abi wabnihi wa bayn almar'ati wa zawjiha waa furqaan laabudda ummadda waxaan bannaanayn in lagu kala geeyaan bannaanayn mooyeene in xaqa lagu kulmana waa waajib in baailka iyo xaqa lagu katana waajib wey inaan ku kala baxno waa laabudda haddii wixii laysku labo oo laysku qaso hawshaaba murgaysaba la kala bixi maayo ayib ilaa tafcaluhu takun fitnatun carid weeye ayib soo nabig dhihi jira wa tacaala sal alla ly idan tan waa midda lagu kala baxay bal alqaliilu man laa yucaadi man ankara shirka famaa danuka malahaadu muxuu maxaad u malayn wey bizamaanika haada hadday culummadu qabla quruun sittati quruun lix boqoloo sano ka hor siddeed boqoloo sano ay ka hadleen bal kun sano oo sano ay ka hadleen sida abu isxaaq aljubnayaani oo kale ay hawshaan ka hadleen hadda aynu nool lahay maxaad moodaaba kuuri wmacluumu waxaa la ogyahay cinda almuslimiin ana almra arinka adduunyadu iyo arrinka diineedba laa ysdaadu ila shidatan waqurba alimaam abu xaatim albusti fii kitaab saxi bni xibaan dhexdiisa wuxuu ku yidhaahdaa waxaan bitajriba ku ogaanay iyo bilculuumi sharciya wabitawaariikh ku ogaanay buui in diinta islaamku maalmo maalinka ka dambayso way sii baaba'aysa wixii cilmi nabi oo dhan buu ka hadlay cilmu nubuwa walnbiya wاlmursaliin min abina aadam ilaa muxamadin calayhi salaatu wasalaam culuumu اlambiya wa diin rusul way sii gabaabsidaa way sii yaraataa culammadii baa dhammaan xaqi baa laga sii jiidan waa laga sii durkahaya cilmu dunyaa iyo xaaladda addunya iyadoo sii kordhaysaa sanadba sanad ka dambeeya horumar baa la gaadha lgu le horumar cerkaa laga wardoonay eh, dayaxaanu degnay ku leeyihiin alaabbaan sii dana aqmaar sanaaciyaan diray badaha muxiitaadka ayaanu quusaynaa howlaha adduunyadu taqadum buu sameeyey iyo taxasul laakiin cilm اrusuli wاlambiya qurbuu sii gelhaya bada alislaamu hariiban wasayacudu hariiban wey maxaa yeele dadki yaqaanay baa sii badanaya xadiidkii cabdullah bn mascuud kayfa bikum ida labisatkum fitna yarbu fiiha aلsagiir wayahramu fiiha اlkabiir ayb wإida guyirat ywma min اdahri guyirat الsunna waa maxay ida qalad umanaa'ukum wakaurat quraa'ukum wa kaura umaraa'ukum waqala fuqahaaukum waltumisa camal dunya bicamali aakhira watufiqha ligayr اdiin cabd see xaalkiinu noqon doonaa marka fidna a idinku dhacdo fidnadaasoo ninka waayeelkuna uu ku duqoobo ku dhintaba ilmaha yarna uu ku barbaaro oo haddii maalin maalmaha ka mida ah fidnadaa la bedelo waa shirki iyo bidci iyo khuraafaad la bedelo la odhan aahey diintii baa la bedelay sunnadii baa la bedelay hawshaa goormay dhicbal fa mataa daalika ya aba cabdiraxmaan hawshaa goormay dhacaysa wuxuu hi markay culimmadu yaraadaan oo nimankiina qur-aanka akhriya wax akhriya ay bataan qur-aan la akhriya iyo xufaaddaa badan laakin fiqigii baa yaraan waxaa badan umaradiinna intaasoo madaxweyne intaasoo hoggaan intaasoo talis baanu leelahay konton iyo lix dowladood baa hadda ina haysata muslimiinta yareed adduunka rubculcaalam baa lagu tiriyaa muslimiintu boqolkiiba labaatan iyo shan baa lagu sheegaa inay yihiin boqolkiiba labaatan iyo shan inta kale waa gaalo waa inta islaamka sheegta maca eraan baa noogu jira rawaafidda murtadiintaasa noogu jira waxa islaam sheegtay maca almurtadiin islaam waxa ku maxaabsadoo dhan kooda saxan iyo kooda khariban oo dhan baa boqolkiiba labaatan iyo shan adduunka ka ah rubc rubculcaalam markaasa umarida baa badatay konton iyo lix ba ayna haysata halkaa nagaga taagan eh, eh, idan umaradaa badan fuqahadaa yaraan quraadaa badan waxaa yaraan umanada inta wax lagu aamino ama diin lagu aamino ama dadnimo lagu aamino ama dunyo lagu aamino aamin maba jiraba ninkaas inay u dhibto fariisuu kala xadahaya inkiraad dacwaa taagan wadaadba wax lamood wax loo dhiibeen asaaba ku xaabinhayaba wadaadihiba laska soo galay leeyiin caamadii hadda wadaadihu waa nafley wey waa bashar bini aadam wey ummadda laakiin markaa joogtun bay ku qiimaysan yihiin ummadda markaa joogto ummad fiican hadday tahay oo khayr badan wadaadaha u ron wadaadka ka soo dhexbaxa wuu fiicnaanaya <clears throat> laakiin ummad iyadu baaba'day oo meella aysan u caymin hadday yihiin wadaaddu wax yar bay dhaamahayaan soo saa maaha nafsa shay wey wadaadkii saxaabada dhex joogay inta kale waa ka tilmaanay leanno dadkanaa fiicna bay-adi iyo wakhtiga iyo qarnigan qarni barakaysan buu ahaa ummad suuban bay dhex joogeen wadaadku marka cunsur meel kale ka imanhaya ama axad kale ka dhalanhaya ma ahee bay iyo bulshadan buu ka soo dhexbaha kana dhexdhashaa bulshadaa bulsho wanaagsan oo habaysan hadday tahay wadaadkuna ninka inta u fiican buu noqonhaya ayadoo sidaa tahay bariiqe iyo kufmo la waayi iyo khata la waayi laakiin inta idinku roon yihiin wuxuu intaa ku daray imaamku ku daray waxaa kaloo imanaya arrinkii adduunyada ahaa kursigii madaxnimadii maalkii magacii ba waxaa lagu raanaya arrin diimeed ayb waltumisat اdunya bicamali اaakhira wuu tukan haya wuxuu leeyahay hadda kadib fadhiha lagaaga yeedho salaada uu tukanba hawlahaas wey qamiiskuu gaabsan hayaa garhkuu sii daysan hayaa rumay dheeroo gaaban buu kuu qadan hayaa salaadaha sifican buu tukanhayaa hadhow wuxuu rabaa inuu kugu basaaso intaas intaas sirdoon buu ku yahay inuu xoogow sheemaah ku qaato raba dad ku dhexgalo inuu meel ku furtoo lagu aamino ammaanaad loo wltumisat dunya bicamal aakhira adduunya waxaa lagu raadeen camalka aakhiro war cibaadaadkan iyo wanaaggan iyo diinta alla in loogu dhowaado oo aakhira lagu raadeen la doonayay adduunya ma lagu raadin waxbarashaan bilaabaynaa cilmi sharci min alrawda ibtidaai acdaadi haanawi jaamico ilaa majister digtoornimaan wadaynaa intaas waxaa wey oogoo biil ku shaqaysatid xirfad weeyaba hadduu masaajida fadhiisto asagu eh, xalaqaadka wax ka qaato asagu wax barto khilaala shan sano gudahoodbu wuxuu ilaa doctor kenla ka badan ku baranaya asagoon shirki kale iyo riyo iyo bakti kale iyo aan ku dhici midnaba iyo xumaan kale jaamacaadka adduunka maanta fure la wareegay boqolkiiba sagaashan iyo badh sagaashan iyo sagaal iyo nus weliba dadka tegaya dhallinyarada ah nin ay diin iyo daacadnimo ka taha waa yaryahay caalamku caalam awraaq buu noqday shahaadaan soo qaadan waa magister waa khariij min jaamicati kada ha lagu yidhaahdo ha dhowna xoogo biilkada meel hala saaro intaa wey war duruus baa la akhriyaa culumaa joogta meel kastaba caalim baad ka heli wax kuu akhriye aayar diintana baro dantaana u shaqayso oo xirfada ku shaqaysato kolaad muxuu ahaa hargaha magdiso ood xoorka jeexdo ood qoryo gurato salafki iyo culimmadu xirfad waa lahaayeen diintana waa baran jireen diintaada baro xirfadaad ku shaqaysatana raadso waxbaad aqoontaadii ha ku raadsanni muxuu ahay cilmigaadi hawl kale ma jirto waltumisat addunya bicamali alaakhira waxaa ka daran watufiqaha ligayri diin diinta waxaa loo fahmi oo loo baran si aan daacad iyo alla darti ahayn mustashriqiin yaaba diinta bartay weliba faham daqiiqa ankaasay sunnadii macaajim u sameeyeen mufaharasaad waa la baanaya waxay rabaan dan bay ka leeyihin hal idin aaminu hadhow dadkaad xaabisaan zanaaduqo iyo murtadiin baaba diinta baadhi qolyo lagu leey mufakiriin iyo lagu leeya waa niman mxuu ah maskax furan almutanawiriin ayib alfikr almustaniir waa zanaadiqo wey badankood ilaa man raxima rabu ayaaba diinta kaa yaqaan wamaca daalika diintaa ku duxumayso idabdaro iyo dabinno aad ku qoolatid iyo ruux aad ku shirqooshid ee muslimiinta ah kugu dagmeen dantaasu ka leh ilahay kama aha fidnadaasaa taagan tiibuu marka sheekhu ka hadlahayaayo idan sharki noocaasa iyo baailka iyo kufriyaadka ninkii yac yidhahda war iska daaya war iska ilaasha waxaa lihi tuuga hala qabto tuug weeye talaabiib buu ka yimid yuhuud baa soo dirtay dabadu ka timbariisan yahay ummaddu diinta minjaxaaban hayaa laa ilaaha illa allah axamdu rasulla diinta waan ku dhalannay islaam baan nahay ahlulqiblaan nahay wax naga xun ma jiro naga leexo dad baad la ordaysaan iyo takfiir aad gacanta ku wadaan dadka dhada ka saaraysaan dhimbil takfiir layada wadaan bay leeyihin qolyaha qaarkood yaan saraa yaan saraa yaan saraa dhash <coughs> marka waxaa weeye nasal allah salaama marka <coughs> qadiyadda takfiirka yaa la gaalaysiin yaa gaalnimo muta maxaa lagu gaaloobaa ardayga maanta jooga waa inuu iska daraaseeyo iska baadho aaniyan masaa'il irja waliiman waa inuu iska baadho asalka diinta ba halkaas ka kacaya masalat liimaan waa meeshuu wax ka kaca wey takfiir iyo tafsiiq iyo tabdiic kulligii asalku ka bilowdo wey haddaan iska taxqiijinin waxba socon mayso marka masaa'il kufri laga niqaashaayo hebel baa gaaloobay asal wuxuu u laaba masalat liimaan ruuxu muxuu islaam ku noqdaa iimaankiisu muxuu u qaybsamaa maxaa haddii laga taga naaqid a ah liasli iimaan maxaa naaqid ahayn masalada waa in la iska haddii kale weligeenba irjaaba muslimiinta irjaaba ku badan inta hadda wanaagsan wadaadaha ah irjaabaa yaa ku badan alfikra alirjaa'iya aw aljurhuuma alirjaa'iya aw allawth alirjaa'iya qad intasharat wa shacat fi lbilaadi waalcibaad waxaa laga yaabaa inaad salafka jeceshahay ood madhabka salafka difaacda in tabartaada ah laakiin cinda tandiiri waatadbiiqi tu'asi alqawaacid almurji'ati waljahmiya ibnu taymiya in badan hawshaa ka hadlay markay masaa'ilka ijmaalin hayaan qowl salaf bay taqriirin buui cinda tafsiili watadqiiq yukharijuuna mxuu ahay madaahib almurji'ati waljahmiya waa sida inagu badan wey ta badan wey inagu hawshaa nin xataa wahaabiyaday ku badan tahay qoliha wahaabiyada sheegtay ka adag qubuuriyiinta iyo suufiyada ka adag marka dhan kale la yimaado irjaa bay dhex waa barbarreeqan hayaan masalatu aliimaan aada laskaga taxqiijiyo dhibka ayadaa keenaysa lannu ninkii gaalnimo mutay marka gaalnimo la saaro fikra irjaaiya jahmiya kugu jirto waad la soo boodi waaba danqanba maxaa dadka loo takfiirinaya war kii alla takfiiranu waa mutaa haddii laakiin usuusha kuu saxan tahay xukumkan meeshuu leeya baad garan kana danqamaysid ayib maxaa yeeley fikra irjaaiya asalkeeda waxay ka soo bilaatay kuufay ka timid waa kii odhan jiray taawus ibnu kaysaan waxaan aad iyo aad oola yaabanahay buui walaanahan ree kuufo xajaaj bayba mumin ku sheegahayan bui xajaaj ibnu yuusuf athaqafi alkaafir addaal ayib almurtad bayba ku sheegahayaan buri muslim cajaban liikhwaani ahlkufa buui maxaa yee reer koofo irjaag ayuu ka bilowday madhab lmurja yagaa bilaabeyba irja fuqaha kadib taawara ilaa irja jahmiya u gudbay markii atbaacdii iyo taabiciintii farabadnaa iyo ciidankii farabadnaa ee fuqahada ahaa jamiic lfuqahaa min ahli ciraaq wataabiciin dagaalka way galeen lagaga soo horjeeday xajaaj iyo cabdilmalik ibnu marwaan laba nin saddex nin baa ka hadhay nin taabicio magacalo caalim ah laba nin ama saddex baa la sheegaa kulligood waa isku raaceen ninkan inuu daalli yahay mudil in lagu baxana ay waajib tahay oo lala dagaalamo bacdamaa cabdiraxman bin ashcad uu jabay markaas waxaa bilowda alfikra alinhizaamiya fikr alirjaa xilligaasay bilaabatay sanadkii hijrada ee hawshaa mar alla marka xoogow dhib yimaado oo dacfi muslimiintu ay galaan oo gaale xoog badnaato oo xoogow inagu baalka naga qoyo fikrada irjaaga waa min suquuطi اlkhilaafa اlcumaaniya ilaa yowmina haadaa waxa la farkiyo ee la qaybiyo la falgiyo ama la fandhicilo waxaa weeye waa irjaa baasaa u socda asagaana ka daran cinda salaf saalixi takfiirka altakfiir wاlkhaarijiya ayaa dhaanta irjaaga cinda salaf saalix maxaa yeelay irjaagu ummadda diintu ka saarahaya insilaaq ilaa zanaadiqo iyo yuhuud la noqdo ayib meesha nimankan xogow huluwi baa ku dhacahaya antaraar xogo waa antaraar xawli bay ku socdaan xawli bay ku socdaan nimanka noocaasa marka gaal inay islaamkaaga dhigaan ma dhacayso laakiin nin muslima inay kaa takfiriyaan waa laga yaaba khawaarijta iyo takfiiriyiintu inay ruux muslima kaa takfiiriyaan waa laga yaabaa laakiin inay gaal kugu cacamiyaan koofiyad yahuudi ah oo dhahaan waa muslim dhici mayso iyagu marka ninka gaal koofiyad kugu cacamin iyo ninka muslim saalixa kuu tagfiirinhaya kanaa daran kanaa daran ayib yaa maya khawaarij gaala jecel lama sheegin weligeedna maba dhicinba khawaarijtu dhibkooda wuxuu ah waxay aaminsanaayeen qitaalu lmurtadiin ayaa acdam wawlaa min qitaali kufaar lsliyiin yuhuudda iyo nasaarada iyo gaalada kale waxay ka aaminsan kufaar asliyiina waana sax muslimiintay iska horjeedaanna murtadiin bay ka aaminsan yihiin asalka diinadna waxaa weeye haddii tabar la hayo tabar qaybsamin haddaan tabartu qaybsamin awoodda aysan qaybsamin dagaalka murtadiinta in lagu horreeyo murtadiinta waa in xabadda lagu bilaabo waa xarba daakhiliya marka gudaha la sifeeyo oo murtadiin la kala gaabsho ayaanu dibadda u foofaynaa abubakar ba intay eh, xuruub ridda ku furnaayeen jihaad kale muusan qaadin allahuma ciidankii usaama bnu zayd oo nabigu hadee diray oo yidhi reebi mahaya mooye intii ciidanka aan ka ahayn oo dhan wuxuu ku waday xuruub daakhiliya marka waxay iska dhaadhiciyeen muslimiinta ayaga aan ka ahayn waa gaalo murtadiina yahuudiya nasaariya ahlukitaab kalena wamushrikiinta kalena waxa wey waa kufaar asliyiina cinda tasaaxumna la hormarayaa waajibu qitaali almurtadiin waxaa inoo dambayn waajibu qitaali almushrikiin wاlkufaar اlasliyiin dhaqankaasay aaminsan yihin saa darteed baxabadooda waxay ku socotaa muslimiinta laakiin lama sheegin fi taariikh khawaarij la dagaalantay kufaar asliyiina lama hayo maxaa yeele kuwaan aan ka farxalin bay leeyihin kuwaan aan horta aan dhammayno muslimin bay dhammayn karaan hadde muslimiin baa la dhammayn in yaroo kooxo meel istaagtay oo buura gashay ma muslimiin bay dhammayn karaan maya dagaalkooda u ba'an iyo gobollo waagi dambe ay qabsadeen iyo wadamo ay la wareegeen baa jira waagi dambe wamaca daalika waxay ka keeneen ma jiraan laakiin hadda qolihii gaalo samriyey ee gaalo sankooda caana ka lisay ee laga harhsan waayey gaal iyo muslim ku islaam sheeganoo gaalka raacay dilaan muslimiintana waa badbaadiyaan kuwaas hadda khawaarij loo yaqaana adduunka o dhan baa isdaba marahayaati nimankii maraykan iyo reer yurub sankooda caana ka lisay ee samriyey iyo wixii tareenka reer yurub ee maraykan raacay la dagaalamay muslimka asagoo saafigana uu ku badbaada agtooda ay daynaya nimankaas maanta khawarij loo yaqaan laakiin markuu kaar maraykanku soo galo ama maraykan baaad weji uu kugu soo qabsado ood xarashiya madax noqotaan xilligaa malagaabaa galmuudka ka adeega agtooda fi taariikhna lama sheegin khawaarijgaa la dagaalantay ayib taas hala ogaado ya kuwama maya lama hayo lama hayo khawaarijga la soo raacdayna oo muslimiin weerartayna lama hayo laakiin waxaa layahay culamaaulmuslimiin fara badan oo khawaarij raacoo la dagaalgalay say oola dumiyaan nidaam riddo ahaa dowla cubaydiya albaainiya almurtada markay bariga eh, wqooyiga afan waqooyiga africa ay ku biyadhigtay algeria iyo tunis iyo maqrib iyo murtaniya qaybo ka mid a ah markay dowlad cubaydiya ku biya dhigtay abu yaziid nin loo jea alkhaariji baa ku baxay ooyu nimankan waa murtadiin gaalo wey kuwii horeen sheegahay kuwanaa kaba daran buui nimankanaaba ka daranba nimanko nimanka daran baa yimid weerar buu qaaday culamaa lmaalikiya oo dhan baa taageertay fuqaha almaalikiya dagaalkay la galeen abu isxaaq baa la weyduuliy waa sidee adugu nin sunni aad ahayd khawaarijiyo takfiir baad la dagaalgelaysaa ood la safan wuxuu yidhi nimankan khawaarijta waa min ahli qibla waana ahlulbidac markaan laakiin gaalka weyn iska qabto murtadka aan waddan ka saaro baan kuwan la xaajoon bur ama seef baan kaga shaqayn ama wadhadal baan isku fahmaynaabu ninkan moorad islaamku ku jira nin laakiin ninka ka shakiya uu gaaloobi inuu gaal yahay ayaa meeshu qabsaday buuri markaaba cabdilaahi shiici albaatini alraafidi almurtad iyo dowladiisa waa inaan duminna buuri bacdahaa baan xaaltamayna annaga khawaarij imaa bilbayaani ayb wاlqalm wa ima bاsayf laakiin kuwan aan kal iskuma dhow maxaa maogta duufaan wey nimankan gaalo murtadiina wey annagu waan xaajoonaynaa marka waxaa weeye ayagoo gaalo soo raacayn lama hayo ayagoo gaalo la dagaalamayn lama hayo asliyiin laakiin muslimiinta dhibkooda ku taagnaa idan marka hawshaasi waxaa keenhaya in marka inaad wa kal wii khaladki inaad baaikhaladka inaad xaq u aragto ood xaqi baadil u aragto waxaa keenaya kolba caqiida aad ka dulayso caqiida faasida hadaad aaminsan tahay tara alkhayra munkaran wlmunkara khayra matoorka kugu rakiban waxa ku jira ayay indhahaada ku xidhan yihiin somaali waxay dheheen maogtahay dhagax wa lagama dhegaysta indhaha wa laga dhegaystaa dhaguhu waxbaa laga maqlaa laakiin waxa hogaansha waa indhaha ruuxa hadlay markaad fiirinayso ood afkiisa eegayso sidaad wax u maqlayso iyo markaad iska sii jeeda lakiin dhagaha sii isku baab ma ah haddaad mikrofoonkan sii dayso oo tiraado ruuxaan dhegaysanaya xaggaan u sijado waxa maqli maysid qalbigu hadduu iimaan wanaagsan iyo caqiide saxa ay ku jirto indhuhu waxay arkahayaan shay kasta sidii ay ku arkahayaan khaladka khalad bay u arkahayaan xumaha xumay u arkahayaan kufriga kufri shirkiga shirki wanaagga wanaag khayrku khayr laakiin marka uu meeshan balaaya kaaga buuxdo waad indhaladahay waxaad arkima ma jiraanba qanjir wareegahaya oo khayrka u arkahaya munkar oo munkarka khayr u arkahaya oo wareersan baad noqonays ayb waagadam waxaad mxuu amisom iyo mxuu ahaay mujaahidiinta isku mid anbaad tegi marka dambe u dambaysa wamacluumun waxaa laogay ana alamra arrinka diimeed iyo midka adduunyaba laa yasdaadu kororsan maayo ilaa shiddatan wa qurba wuxuun kororsanhayaa adayg iyo qariibnimo ayib hawshoo sii adkaata hawshoo sii murugta islaamkoo gabaabsi noqdo yaraada ilaa muxuu la qariibsado ama lala yaabo wa fi lxadiidi saxiix waxaa ku yimid can rasul sl slam min xadiidi anas fi saxix الbukhari wغayri أنhu qaala laa yأtii zamaanu xilli ma imaado إila wاladii bacdahu sharu minh xilli kastoo idin mara qarni kastoo taga waxaa weeye kaka dambeeya unbaa ka shar badan waa iska mujmal ahaan iyo cumuuman wey laakiin xiliyaha qaarkood si nisbi ah oon kulli ahayn waxaa laga yaabaa in uu marka ka dambeeya khayr badan yahay labaatankii sane u horraysay noloshii reer bani umay ayib ama soddonka sane u horraysay waxaa dhaantay labadii sane ee barhkii dhowrkii sane yaraa ee uu hayay khilaafada uu qabtay cumar cabdilcasiis waa wax yar wey shar badan oo marka bar yar oo khayr ay ku dhex jirto ictibaar badan ma laha waxaa laga hadlayaa wuxuusu u badan yahay baa laga hadlayaa adduunku siduu u badan yahay xilliyuu siday u badan yihiin kaba mid walba kuu ka dambeey waa ka sii yahay akhrajahu lbukhaariyu fii saxiixi can anasin radi allahu tacaala canhu walaakina almra arrinku waxaa weeye dhibku wuxuu ka jiraa wey dhibku wuxuu ka jiraa maxaa xaqa xaq loogu arki la'yahay oo sharka iyo baailka baail loogu arki la'yahay walaakina almra kama qaala shaykh raximah اllahu tacala oo ibnاlqayim buu u jeedaa waman lahu khibratun hadalkii ibnqayim wey waman lahu khibratun bima bacaa allahu bihi rasuulah wma calayhi ahlu الshirki wاlbidac اlyowm fi hada اlbaab wغayrihi calima ana baynahuma abcada ma bayna اlmashriqi wاlmaqrib arrinkaa xalaynu soo maray waxa lagaga noqon maayo whadihi hiy alfitnaة alatii qaala fiiha bnu mascuud radi allahu tacaala canh tanna waxuu ihi fitnada in la garan waayo shirkigii oo baatilkii la dareemi waayo oo khayrkii lala dagaalamo oo towxiidkii la collaysto oo shayga dhabkii iyo cadligii iyo garsoorkii lala colloobo fitno wey wahadihi alfitnaة اlcudma fi lasli asalka hore ee mxuu ahaye ibn اlqayim hadalkaasaa ku jira whaadihi alfitnat اlcudma dhibaatada weyn tan weeye buui alatii taasoo qaala uu yidhi fiiha fii shaniha cabdulaahi bni mascuud radi allahu tacala kayfa antum xaalkiinu sidee buu noqon doonaa maxaad ku beeqaami doontaan idaa labisatkum markay idin hadhayso idin qabato fitnatun fitno yahrama uu ku duqoobahayo fiiha alkabiir wayansha uu ku barbaari uu ku kobci fiiha sagiir yacnii iyadoo taagan baba dhalanba dadkoo awliya baryahaya oo ilaahay hayrkii caabudhaya oo qubuurta u xajinhaya oo ku dawaafahaya oo barakaysanhaya oo fara u baabacshay oo shisheeyihiiy soke dadka u qaybiya ninkan asaga la dhalaninoo shisheeyo waa cadow ayib oo sharcigaha lagugu xukumo u yaqaana gar cadaawo ayib ma geed hebel ku geeyaa mise gar cadaawaan ku geeyaaba kudhanaya geed sokey waxaa weeye waa in lagu geeyo duqayda xeer dhaqmeedka yaqaanine anagay reer waxaa noo xeer ahayd ayib in geed cadaawo lagu geeyo oo mxuu ahaay lagu baabaana waa in kitaabka quraanka laga hadlaya wey ilahay muxuu ka yidhi hawshaan kaasaa loo arkaa ilaahina subxaanaه wa tacaala falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayuslimuu tasliima nafyigaasna waa nafyu sixa nafyu sixa wey wa nafyu rukn ayib لأna اlأsl fi الnfyi waa xamlu calى nafyi اlwujuud hadduu suurogeli waay waa xamluhu calى nafyi harci calى nafyi الصixa aw nafyi اlxaqiiqa sharciya shaygu haddii nafyi soo oro asl waxaan ku xambaa inuusan jirin falaa warabbika laa yu'minuun ayb marka nafyu اlwujuud ma dhacayse waa nafyu صixa loo jeeda waa la hayaa qolyo islaam sheegay iimaan uu ka asixin baa jooga oo dhooban idan waa nafyu صixa nafyu ashar aصaxiix weey idan ninka aan kitaabka qur-aanka iyo xukumka ilaahay aan ku kala bixin oo dhib kastoo ku soo gudba qadiyo kastoo timaada gar kastoo timaada aan kitaabka ilaahay u celinin laa yuminuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum min alqadaaya uma laa yajidu fi anfusihim xarajan mima qadayt dareen yarna aan ka qaadin xukumka ilaahay gaadhay ama asaga ha laga xukumo ama ha loo xukumo hawshu ha cuslaato ama ha fududaato in yaroo dareen unuusan gelin si qalbisan unu xukumka ilahay ku qaato aacnaa inuu yidhahdo samicnaa wa aacna in yaroo marka xasaasiyad ah ama qoonsi yara qalbigaada hadduu galo min xukm illaahi wa tabiiqi shariica alislaamiya wa yusalimu tasliiman weliba oo hogaansan iyo inqaad kaamila lagaa waayo gaal baa tahay muslim ma tihid ka warran mxuu ahaayey eh, sharcigu waa munazal kitaabka qur waa munazal he dastuurka jabuuti lagu diyaariyey haddana mxuu ahay idaacadaha soomaalidu ay xayeysiiyaan unafersar wixii la mid ah ay xayisiyaan aad waa muqadas kufri iyo riddo wey gaalnimo ayib casar baa diinta kuma asixin marka wuxuu yidhi imaamku yatakhiduha annaasu fitnadaasi baas dadka waxay ka dhiganhayaan sunnatan ariiq nabi ka dhigan diinbay baa ka dhiganba iyo dhaqan idaa huyirad haddii la bedelo ilahay wadaadda u saaro qiila waxaa loodhanaya huyirat sunna sunnadii baa la bedelay aw hada munkaru ama hawshani munkar weeye aarkani waxaa soo saaray alimaam addarimi wbn abi shayba wاlxaakim wغayruhum bisanadin صaxiix waana fii xukmi marfuuc buu qabaa kama qalahu sheikhu alcalaamaة اlalbani raxmat اllahi tacala alayh fi saxiix tarhiib watarhiib idan fitnada noocaasay dhici doontee weliba uu soo gaabiyey sheekhu ikhtisaar buu ku sameeyey wmataa dalika ya aba cabdiraxmaan ida qala umaraa'ukum wakaurad quraa'ukum wakaura umaraa'ukum waqalla fuqahaa'ukum halkaasuu la maray xadidkii dheeraa istilmaanay weeye marka daarimi xaakim bin abi shayba iyo keyrkood baa soo saray bisanadin saxiix waana xadiidun eh, mawquufun riwaayatan eh, marfuucun xukman lannu abdullah mascuud eh, ma awoodo arrinkan oo kale haybiga ah inuu ku tilmaamo ku sheego can ijtihaadin wa qiyaas waa riwaayo wamaca dalika dhaqan buna u lahaa inuu waqfiyo axaadiida marfuucada ah khawfa min alriwaayati can rasuuli illah sheekh wuxuu yidhi marka qaala bnu lqayim mar labaad mar labaad wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala wاnnaasu qad ibtuluu biاlansaabi wاlأslaami faalansaabu lلshirki wاlcibaada wاlأslaamu liلtakahuni waطalabi cilmi ma staأhara allahu bih sheekhu hadda wuxuu ka hadlayaa mar labaad isla kitaabka laftirkiisi majaladka koobaad wey iqaat lahfan min masaa'id shayطaan wاnnaasu dadka aadamihii maanta jooga qad ubtuluu waxaa lagu imtixaanay bilansaabi jamcu nasbin ansaab waa dhagaxyo meel la qotomiyo taallooyin ayib ayaa lagu aafeeyey iyo wlslaam aslaamku waa qoryo lagu qori tuuran jiray oo aybka lagu raadin jiray inagoo hawlahan samayn jiro o kale mxuu ahaay tusbaxalluhayo cali eh, bn aalib abulahab cali bn aalib abulahab mar eh, nabiyulaahi maxamed abu jahal baa lagu tirinhaya hadday hawshu kaaga dhammaato eh, abulahab kaaga dhammaato waxaad waa baaba'ay balaayo iyo shar baa kuu soo baxaay taas tusbax u leedahay mxuu ahay nabi maxamed abulahab nabi maxamed abulahab nabi maxamed kugu dhammaato tusbixi aad tirinaysay hawshu khayr iyo baraka wey saasay odhan jireen nafsa shay wey waa uun shimbirkii baasay carab baarix u taqaana iyo hadduu xag uu duurana ay saarix dhihi jireen hadduu shimbiraha aroorta kusoo markuu kalahayo uu socdo shimbiraha geedaha saaran buu kusoo baxaya shimbirka duulay hadduu midig u duulo hawshu waa khayr uu farxaya hore uu soconaya hadduu bidix u duulo balaaya dhacda uu soo noqonaya ayib marka waxyaabaha noocaasi ayagu bay ku aafaysnaayeen bini aadamka wuxuu isku dayaa istikshaaf almustaqbal aybka maan nin walba inuu ogaado isku dayahaya aybka maan ogaanshihiisa hal ariiqun baa inoo furan keliya ariiqu alambiyaa wrusul in waxyi lagu ogaado waxa maqan waa la ogol yahay laakiin inaad adugu waxaan ku oganaya can ariiqin aakhar hayra ariiq rusul waxaa weeye hawshaasi kufriga gaalnimaay keenaysaa marka wlslaamu qoryaha lagu qori tuurta ee lagu sheekeey mxuu aha lagu raadiya haybiyaadkana ayadu waxaa lagu talagalay buuhi sheekhu cafwan bilansaabi wlslam baa lagu aafeeyey falansaabu ansaabtu lishirki wاlcibaada dhagaxii la qotomiyey waa la caabudi jiray xoogaha lagu dulgowrici jiray dhiiggaa lagu daadin jiray ansaab waa jamcu nusub aw jamcu nasbin waana dhagaxyaha qubuurta taalooyinka waxyaabaha taagan la caabudo weeye la xurmeeye la barakaysto wlslaam aslaamtu waxaa lagu dalagalaa litakahuni litakahun in lagu kahane lagu caraafaysto wax lagulaguqaybka lagaga warramo iyo wa talabi cilmi ma sta'hara allaahu bih iyo in lagu raadiya sidaasaa saxo ku qoran nusqada asalka ah ayb wاlazlaamu litakahuni wa talabi cilmi ma sta'hara bih saasay ku fiican tahay iyo in la raadiyo lagu doono cilmi ma allahu bih ilaahay wuxuu la goon noqday in la garto waxyaabaa qaybiyaada oo ilaahay keligii og yahay oo xataa malaa'igtu aysan ka warqabin baa jirta ayib axadu alla u sheegayba mooyee waxaanoo qoryaa waxaan u tuurayne u wareejinayne ee loo qasaaye loosoo tuuraayo waxaa weeye ayib qoryaha islaamta waxay samayn jireen waxay ku qorahayaan muxuu ahaayey hal mid baa lagu qoraya nacam ayib inta kale laa baa ku qoran laa iyo nacam baa ku qoran markuu ninka qoreeshad ama mushriga uu doono inuu meel aado qandi bay ugu jiraan qoryihii jugujugub ka siinhaya waa su daadinhaya soo tuurahaya afyarbana way leeyihiin afyaroo cidhida ay leeyihiin markuu intuu luxo uu soo daayo afka hal xab maa ka soo bixi kara ka u horreeya soo baxa hadduu noqdo laa hawshaa waa isku dhammaatay ma guursan kartid wey islaanta ma guursan khayr kuma aha balaayaad ka qaadi iyo mxuu ahaay sun iyo waabay iyo olol iyo qaxar baad ka qaadi ayib safarkaa aadin waad ku rafaadi ayib haddana jugux jugux buu ka sin safarka le hadduu nacam soo baxo waa boodahaya wuxuu leey kan baraka wey ilaahay baa raalli ka ah safarkan waxaan kala kulmayaa khayr islaamtu khayr baan kala kulmi wax kasta waa hagaagahaya qoryo noocaasay ahaay oon aafaysan aslaamta ay isticmaali jireen markaasay yidhaha ambiyadaaba hawsha iskala habay dheh ibraahim iyo ismaaciil iyo hawshan samayn jiray dulmiga ummadda ku hayaan baa ka a nin walba baatilkiisa waa inuu meel saaro ninka jahmiga murjiga ah maanta wuxuu rabaa inu ku hawshan waxaa qaba a'immatu salaf waa madhab ibnu taymiya waa madhab ibnu qayim waa madhab dacwa najdiya waa madhab alculamaa qolyaha hadda mawliidka dhiga ee dabaaldega ee mxuu ahaay sida nasaarada u dabaaldega waa inay ku yadaan hawshan waxaa sameeyey nabi maxamed baa sameeyey saxaabadii baa sameeyey nabigaa mawliid dhigay bal dhibka ad u jira eeg nin walba baadilkiisa waa inuu meel saaro wey ambiya hoosta loo gelin saxaaba hoosta loo gelin qori baa laisku wada jebinhaya waxaan sal lahayn oo abaaiil ah wuxuu yidhi sheekhu haadihi lilcilmi wa tilka lilcamal ayb haadihii tan dambe aan aslaamta ah lilcilmi in lagu ogaada haybka loogu talagala loo isticmaala aslaamta wa tilka ansaabtana lilcamal in lagu dhaqmo oo shirki iyo cibaada loola yimaada loogu talagalay waa gaalada waxay samayn jireen waa diin ullah ilaahay diinkiisuna diinka nebi soo diray mudaadun lihaada wa haada wuxuu ka soo horjeedaa aslaamta iyo ansaabtaba waa ka soo horjeeda did ku yahay wuxuu ku daray wladii jaaa bihi rasuulu اllahi sal lay ibaaluha wa kasru ansaabi wlslaam ilaahay wuxuu nabigiisa la soo diray muxuu ahaa waa in la buriyo ansaab iyo aslaam lala dagaalamo la baaba'sho wey wa cama saxaabatu saxaabadu waxay qariyeenoo dhuumiyeen qabra daanyaal xalaynu soo maraynay saxaabadu inay intay saddex iyo toban qabri qodeen biamri cumar bn khaaab alkhaliifat araashid amiiru lmuminiin aladii jacala allahu alxaqa calaa qalbihi wa lisaanihi ayb E, kaana um, man kaana qablakum muxadauun fain yakun fii ummatii facumaru wuxuu nabigu ummadihii hore waxay lahan jireen mulhamuun bay lahan jireen ummadii ruux mulham ah oo xaqa la tuso hadduu jiro cumar baa ah cumar baa yidhi saddex-iyo toban qabl intaad qotaan qariya yaan la arkin daaniyaal meel uu ka xabaaran yahay wa cama asaxaabatu qabra daaniyaal biamri cumara radi allahu tacaala canh walamaa balaqahu cumar markuu soo gaadhay ana annaasa dadku yantaabuuna ashajarata alatii buyica waxaa soo sara aharkan tilmaamaya in geedka cumar uu gooyey oo dadku waxa ay ku sameeyeen alimaam ibn wadax alqurطubi fi kitaabi annahyu can اlbidaci kitaab اlbidac wanahyu canha buu ku soo saaraa biaahaar dhowra waliba saxiixa ah walamaa balaqahu cumar markuu soo garay ana annaasa ummadda qayb ka mida yantaabuuna inay u qasdaan ashajarata alatii buyica rasuulu اllah taxtaha geedkii nabiga hoostii lagula ballamay baycatu shajara baycatu ridwaan ayb geedkii lagula ballamay nabiga baycat lmowt oo baycatu cadami alfiraar lagu galay markuu ogaado dadku inay tegahayaan oo ku tukan hayaan geedka ma taabtaan ma barakaystaan laakiin meesha ilaahay ridiisa ku soo degay ee saxaabadii baycada ku lagaga raadli noqday bay sallada ku tukan jireen oy tegi jireen dadka qaarkood caamadii dib ka timid saxaaba ma ah shuqulku ma arsala ciidan buu diray waxda xarbiyu diray faqaacha markaasu soo gooyey geedka xididkaa loo siiba dib dab yuusan rufinba waa gooyey saan loogu fidnoobin maxaa yeelay wuxuu yaqaanaha dee shirki sida loogu fidnoobay iyo meeluhu ka soo boodu yaqaanaa waa isagii soo yidhi cumar ummaddan waxaa loo yaabaa maalinkai taladeeda uu qabto nimaan aqoonin jaahiliyo shirki wuxuu aan garanaynin gaalnimo aan ka warqin waxay tahay ama uu taladeeda siyaasadeed uu qabto nimaan saxaabi ahayn oo nabiga asxaabta nebi maxamed aan nimaan lasoo tababarin oon lasoo carbinin oon madrasadii maxamed aan ka soo bixin oo berlab aan ahayn marka talada loo dhiibo oo hadhow isku xaaro markaas ummadda loo yaabaabo ayb abubakar waad arkaysa hadda muslimiintu meeshuu ka bixiyey jir khataruu ka saaray ilaa ay saxaabadu yidhahaan lowlaa abubakar lamaa cubid allah abubakar hadduusan jiri lahayn maalinka ayada intuu weyraxo oo weer uu xidha uusan murtadiin ku weyrixi lahayn lasma arkeen bay yidhahdeen ninku iimaankiisa yaqiintaa keenaysa ayb laakiin xoogo intii lasoo jabjabay hubucah oo intii lasoo dhabaandhabay oo meeg ab lagu soo sameeyey koofid lagu geliyey oo lagu soo horfarisay ucub wey ucub gandaal berribu isku xaaraha yagaas waxbana kuu wadi mahayo nin birlabaa la rabaa oo lasoo tijaabiyey oo lasoo imtixaanay oo madrasa adag ka soo baxay ayb ninki intuu libiya ka soo orday koonfur yimid eed koofiyadda noogu geliseen aggee nagu shubay ayb balaayu nagu shubay meel la garan waayey buu nooga galay marka nimanka adaan iskaga ilaaliyo wuxuu idhi sheekhu qaala ciisa bnu yunis ibnu isxaaq asaabiic buu u jeedaay huwa cindana aarka iyo xadiidka tilmaamayo cumar inuu geeyo geedkii shajaradii baycda lagu galay min xadiii bni cawn cabdillah bni cawn can naaficin ayuu ku yimaadaa ibn wadax baa soo fi kitab bid bisanadin saxiix faida kaana hada ficluhu kan hadduu noqday ficlu cumar cumar falkiisiibu hadduu sida noqday uu ku sameeyey fi shajara geedka hadduu sida cumar u galay allatii geedkaasoo dakara allahu rabbi ku sheegay fi lqur'aan geed qur lagu sheegay id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzala sakinata wa aahaabahum fatxan qariiba ilaahay geedku qur ku sheegay ee ummadda lagu ammaanay ayuu xiidka u siibay saan loogu fidnoobin cumar baa sidaa yeelay geed saxaabadu ay harsadeen oo nabigu intuu hoos fadhiistay oo beeca ku qaada kun iyo lix saxaabi kun iyo afar boqoloo saxabi ujeeda oo kula galay oo ilaahay uu ka raalli noqday quraan suuratulfatxina lagu sheegay ayuu cumar gooye saan loogu fidoomin qabri loo xajinhayo oo la dawaafahayo ka waran warkiiba juujikaas iyo calam loo istaagahayo neefta laisku ejiyo heesta calamka la qaadahayaa naqaska nin walba shan daqiiq waa inuu aamuso calanka salaanta calanka naftaas ka qadaysa waa in la baabay waxa noocaas shirki waa wasaa'il waxaa weeye ashirk tacdiimka noocaas lama ogola sheekh mara hadda aan soo inagu soo goyno oo aan meel saarannay baad hees loo qaadi oo loo nafbixi oo muxuu ahaay laisqallafin habar baan xusuustaa qoryoole lagu xidhay siddeetan iyo toddobadii ayib calan meesha saaraa oo la dejinayay yay socotay baa la yidhi mise la saarahay waa la saarahay waa la xidhay stationka duhr ba la casar gaaban baa laga soo daayay oy duqay u dacwoodeen nin sheeh ismaiil odhan jiray masaajidka weynaa qolfaniga xadidka arin jiray baa soo daayay waa u dacwooday intuu iyadoo dambiil wadatay martay meesha dadka wada qalabsan oo u taagan bahalki dhab baa lasi xabsi baa la geeyey idan waa waxyaaba noocaasa la soo wada mamnuuc calanka astaan weeye waa ku dagaalgelaynaa waan isku fiirsanaynaa laakiin eh, hees iyo haloo loo istaago iyo bambay ha loo qaado iyo durbaane iyo baktigaas dhaqan gaalo wey maraykan lada yurub islaan dhexdii ka shaqayn maaye faida kaana hada ficluhu fi shajarati alatii dakara allahu tacaala fi lqur'an uu ku sheeg waa baayaca ay bayca ku galeen taxtaha hoosda asaxaabatu rasuulallahi bayca kula galeen geedkii qur-aanka lagu sheegay ee saxaabadu hoostiisa nabiga bayca kula galeen haddii uu cumarsaa galay oo u gooyey haddee famaada xukmuhu xukmiga cumar muxuu noqon lahaa buuhi fii maa cadaaha geedkaa wix ka soo hadhay geedkaa miskiinka ah marka laga wax ka daran ee asagu ilaahay lagu sharig yeela muxuu cumar ku samayn lahaa cumar taa duwarka walayn lahaa kuwii kaga baxay erbu ka dhiga lahaa hadal waxaa la socday qiimo badan famaada xukmuhu fima cadaaha min hadihi اlansaab wاlأwthan alatii qad cadumat اlfitnaة biha wاshtadat اlbaliyة biha ayb xukunkiisu muxuu noqon lahaa ansaabtan maanta taagan ansaabtu ibnu qayim ka hadlay waa maxay waa geedihii la barakaysanayay mshadulkaf iyo cumuudkii ku yaalay dimashqi iyo geediibu ka hadlaya ansaabu cinda ibn qayir lannahu wa hada huwa tawsiif alxaqiiqi sharci hay kasta siduu in loo tilmaamo wey hay kasta siduu yaw in loo tilmaamo nabig wuxuu inoo sheego awalu maa yukfaw min amri diini اlmuslimiin inuu yahay alkhamr shayga u horeeya diinta laga bedeli doono waa khamrada yusamiuunaha bikayr ismi nabig sl uui magaceedan magacayn bay ku tilmaami doona kaasi cabahaya magaceed waa almashruubaat aruuxiya la yidhahdaa biyaha kulul biyaha icid kale la yidhahdaa war waxaan khamro wey maya biir bilaa dembi baa la yidhahdaa biir bilaa dembi magac lahayn baa lasi markaasaa la daldalahaya shayga haddii magaca laga bedelo adoon baa isa mooyeen wixii halkiisii buu taagan yahay halkiisii waxba iska bed xukunka sharciga waa waa khamr waa khamr shirkiga waxaa leey waa tawajuh waa ixtiraam waa tacdiim alawliyaa ayib weeyaan iyo taqdiir iyo ixtiraam kufri iyo shirki wey gaalnimada waxaa leeyahy waa dastuur iyo siyaasad iyo nidaam idaari ah iyo horumar iyo kala dambayn ayib dastuurka maanta la qorahayo ee lagu qorahayo jabuuti ee idaacaduhu ay xayeysiiyaan ninka xayeysiiya waa gaal ninka heestiisa qaadee ammaana waa kaafir murtada islaantu waa ka furan tahay waa bannaan yahay gawriciisu waa bakti haduu dhinta qabri islaam lagu xabaali maayo qolyaha halkan laga qaaday la geeyey jabuuti inay tarfactiraan oy erey cilmiyeed u bixiyaan oy toosiyaan oy ereyga soomaaliga toosiyaan oy luqo fiican ku qaraan oo luqada xamariga aan lagu qoran mxuu ahay ciyaalxaafiyi iyaguna kafaratu murtaduun wey gaalo wey waxay u toosiyeen shirki alimaam sheekhu islam ibnu taymiya mujalladka saddexaad fii bayaan talbis aljami wuxu ui waajmaca almuslimuun calaa ana man amara shirka aw ragaba fiihi aw madaxahu aw anaa calayhi fainahu kaafiru murtadun biijmac muslimiin shirki iyo gaalnimo ruuxii ammaana ama ummadda amra ama idma ama dhaaldhaalaco xayeysiiya ama qurxiya kulligood gaalo way biijmac اlmuslimiin walihaada saa darteed buu sheekhu takfiiriyey fakhrudiin araazi lanno kitaab buu alifa uu ku ammaanhayo qubuurtoo la dawaafo ama la baryo ama la caabudo nacfi bay waa takfiiriyey maca imaamatihi wa jalaalati fakhdin araasi nimanka marka heesa u qaadi kuwa shilmaha ku qaadan kuwa idaacadaha ka soo dayn kuwa mxuu ahaayey maxaad ka qabtaan dastuurka dastuurku waa kala dambayn waa isku xidhka ummadda waa kala hagaha kufr iyo gaalnimo waa murtaduun shacabka islii dhobane warkaa xayaysinaya waa gaalo murtaduuna wey ha layska ilaaliyo hawshaa ninka ka qayb qaata si yar iyo saaq iyo sir waa gaal wey muxuu ninkaa ka hadlayaa sharci iyo kufri ay bini aadam qoray oo la doonahaya sharcigana in lagu bedelo kitaabka ilahay baa inoo yaala la soo dejiyey kun iyo afar boqoloo sano ka hor soo degay sunnadii nebi maxamed baa taalla haddii madhab lagu dhaqo madhabkeenna shaaficiga baa qoran manhaajkeenni baa yaalla intuma intii la riixo yaa rabaa dastuur doofaarey lagu soo diyaariyey iyo muxuu ahaay jabuuti lagu soo diyaariyey ummadda in lagu bedelo haadaa waa maskh wa tabdiil lisharci ninka ka qayb qaata soomaaliya hawsha halala socdo waa ku gaaloobahaya lama taageeri karo lama ammaani karo shil laguma bixin karo lama xayiisin karo lama naashnaashi karo waa in qurub xaaan laga dhigo ummadda looga dega wey hada huwa tawxiid asalaf saalix kitaab le kitaab xiyal loo bixiyo nin asxaabu ra'yi uu qoray yaa qarniga labaad ee hijrada yaa la arkay kitaabka waxaa ku qoraa waxyaaba muxuu ahay sharaacada sida looga baxsado ah zaka lagugu yeesho sida loogu gambiyo baa ku qoraa zakaa markay bishu soo dhowdahay xoolo badan baad leedahay markay bishu soo dhowdahay xawlku u dhammaado bishii aad zakayn lahayd soo dhowdahay yaa dhihi hebelow kaale faqiir aad qaraabatiin xoolahan adaan ku siiyey waan guddoomay xoolihiisi labadii milyan lahayd geelii labada dhowrka boqol ahaa lo-dii baad ku wareejin markay bishii saka ku dhammaato dhammaato adii xoolo waad garanaysaa soo wareejin laba halaadna qaad inta kale iska keen xoolahii milkigaadaay ka baxeen ninarkabaad siisay waa laslog hawsha ayadaa ah. hadhowna kugu soo celinhaya waxyaaba noocaasa ku qoraa waxaa ku qoraa haweenaydu hadday ninkeeda i fur oo ila dhaqmi oo furitaan uu ka diido oo ay tidhaado iga hulco oo madax furasho dalqadayga iga iibso dalqadiiba kun dolar iga qaado wixii la halmaad oo uu diido oy damco inay isfasakhdo oo uu diido hadday matalan gaalowdo way ka furmaysaabaa ku qoran haday maalan gaalowdo ha gaalowdo ma agoada ilaan fasak socon oo khulci socon oo ifur kari weyda naftibaa qabatay nink fiq ahaan buu ihi hadday maalan ku dhacdo ninkan way ka furmaysaa culumadu waxay ka dareemeen ninkan wax haysiinaya he gaalnima haysiinaya wasuuq geynhaya ma caddaynin waxaad u leedahay haweeney miskiin oo khulci diiday oo furitaan loo diiday oo fasak weyday gaalowdo way diinta ka furmaysaa bimacnaa waxaa wey waa baas waad u baastay mar haddaad baastay baa le kii qoray waa kaafir bay dhe culammadu kitaabka noocaasa ninka qoray waa gaal ninkii qaada ee magaalo kala geeya waa gaal bay dheheen ninkii guriga dhigtay abaaxadda gurida waa gaal ninkii kitaabka ka hela waaba kitaab cajabadan waaba ka helay kaafir baad yidhahdeen waan ka helay waad ku gaaloobi asalaf saalix cabdullahi mubaarak cabdiraxmaan mahdi axmed bin xambal culummadii xafsun khiyaas yaiid bin harun awasiti salafkii gaaroo dhan waa waa kitaab اlfujuuri wاlkufr man xamalahu min kuurati ilaa kuura fahuwa kaafir wman wadaca cindahu liyacmala bihi fahuwa kaafir wman hawiyahu wman hawaa bihi aw radya fahuwa kaafir ayb waa kitaabka fiqiga ah ay ku arkeen muxuu ahaaye xeeladaha iyo dabinaha lagu ridoobahayo waxaaba innaga inoo qoran gabadhu weysinaysan kartaa waana xor hadday qaangaartoon la xoogoon la kofsanin sharci dejinta waxaa iskale baarlamaanka xukmu shacbi lishacab ayb kufri baaba ku qonaa cadoo qayaxan oo dhaqaale lagu bixin oo mushaar lagu qaadan alxasana diblomaasiya ninka baarlamaanka shirkigaa dejinaya dadka lama sinno maxkamad lama keeni kara asagoon maxaa aan laga qaadin taytalka iyo shacaarku labisnan yahay ee baarlamidka aan laga qaadin waa ninka u sarreeya ummadda ayb kufrigii baaba iska daa in la ammaane asagaaba ku xukumahayaba raain laga yahay dhaqaalaa lagu bixin maxaakim buu leeyahay fan buu leeyahay xeer ilaalin buu leeyahay jaamacada lagaga baxaa ninkaa waa muxtaranba waa ninka inoogu qiimo badan marka caamu riddaaynu ku jirraa nin walba lambarkiisa xagsado ilahna subxaana wa tacala ha baryo hadda baashan baryahan la wada ee dastuurkii lagu bedeli lahaa mxuu ahaayey sharciga soomaaliya lagu wadaadaha muslimiinta ee wanaagga keenay lagu bedeli lahaa hawshooda kan la soo wada wey wadankan waa horaa loo tashaday ummad gaajo u dhammaan oo baaba'day ayaa waxaa rabaa dastuur lasoo qoro gaalnima in la duldhigaa la rabaa xoogna lagu fuliyo wadaadda soomaliya waa iswaal waxay yidhahdeen waxaan leenahay amisoomta iyo ciidamaha burundiiska saddexda biloodaan u qabannay markay dhammaato ha ku baxeen ayib wadaadaha mujaahidiinta waxaan leenahay intaa xabadda loo yarkaada la joojiyo gaalkii weynaa hadlay dabaalnimada kula goaya mugta wadaaddu mar la yaabaysaa gaalkii baa hadla wuxuu hi anu ima xukumaan shariifka aad lugaysan covid ugeysan ima xukumo u baan ila xukumaa bari amar u baan ku yimid ayada ay xukuntaa haddana waxaad arka isagoo meel ka nacnada kule muxuu ahaay eh, martida soomaaliyeed in lagu xadguma bannaano dagaalka shariifka lagu hayo iyo dowladda soomaaliyeed iyo martideeda martideed oo waagaad isxilqaanteed nacnactiri jawaabtii lagu siiso ma xusuusatid ma iloobay dadku waad la yaabaysaa markay toddobaatan wadaadda isu tageen oy dhaheen nimankan boqol iyo labaatan maalmood ha ku baxeen tatbiicu shariican oo lagu daara saddex beed lagu diyaariyo wax noocaasa gaalki wuu hadla amankan wax ustaada ku hadla wuxuu yidhi anigu wadaadda soomaalida oo tagayna hawlii taalla warkooda ma aha dowladdan sakaraadka labtirkooda anaa caawiya waxba iima tarto anu amar u n baan ku imid gaalka adduunka xukuma weynde u n ayaan ku joogaa ayadaa amarkeedaan ku bixi kuna joogahaya war iska cad wey waa ixtilaal cad wey waxaad awoodood ku leedahay laa maamul walaa idan walaa marti adaa marti u ah ma adaa tawga galoo lagu ridaa mxuu ahaay qabriga lagu geliyaa oo lagaa soo saaraa mxuu ahaay baabuurka dabadiisa oo marti ah masaasagaa marti adaa marti ah warkooda waa iska cadyahay kuwaan hadda maqlay mxuu ahaayey dhibka ka socda somaliya dhan waxaa mas-uulka ahee wadaadaha la dagaalamahaya dowladda soomaaliyeed iyo iyo martideeda hada yastaq adunka in la dhaafiyo toban jeerna waan sheegay kuwa noocaasoo kale ah adduunka in la dhaafiya laa yastaqiuna alxayaa inay noolaadaan ma astaahilaan kuwa noocaasa lifasaadihim laa likufrihim ninka maanta le dhibka ka socdo soomaaliya wadaadaha mas-uulka ah ayagaana qaadi ee ninka ummadda b ka u qaybin ee dhiiggooda daadin ee waliba u geystay dhibaataysan axmaar u geysan axmaarihii soo duushay xamar qabsateenna baabi'isay dhibkay noo geysatay iyo amisom intay noo geysatay boqol toban ma dhanna xataa meel iskama gaadhaan meel iskama gaadhaan axmaarku ninka xabad kusaabsan jiray nin dagaalama nin rageedu oo ishelaysaan ninkan waa taaban suuquba aadiba suuqa xoolaha oo maxaa kaa jira shacabka xaafadaha la dega ceelasha biyaha garaac bakaara soo aad haween iyo maxas buuba ka dhigahaya maxaa jira waa kulli waa soomaali waas la dhinteen ha baaba'een ayagaa dhale kuwana laynhaya warshadii soo saaraysa wey ninkan warkiisu waa cad yahay haddaysan amison kufaar muxaaribiina oo muxutaliin aysan ahayn yaa noqon ummada ummadda dhan baa lagu kaajahaya ummaddii baa laga aafaynaya kuwa noocaasa meeshay joogaan intii lagu raadsado edab ha loo yeelo famaada xukmu fima cadaha wa ablaqu min dalik weligeed bayse dhici jirtay marka ummad lagu soo duulo la qabsada inay qolya culmo sheegta ay ummadda lagu haqabtaan weligeed bay dhici jirtay waa la ummadihii islaamka ayaa halgamay ee la halgamay gumaystayaashii mustacmiriintii taarikhdooda akhriya in wadaada lagu sheegay oo la safan mustacmirka iyo gumaystaha oo u qiilbaadho u fatwooto weligeedba waa jirtay kuwa hadda reer socday ceebtooda somaad arkayd intii masar uu ka socday mudaaharaadka uu ka socday oo dhan waa aamusnaaya shib hal wadaado reer socud ma hadlin wixii shacabka reer masar la baabiinhayay baa lagu sii daayey ay rafaadhayeen hal kelimo xataa shacabka haloo naxasta maysan dhihin shaydaankan daaquutigana maysan la hadlin libiya xoogu ka bilowday libiya ku fagfakanhayaan salmaan cawda hadlahaya jasiira fadhiya luxaydaanka wax kala tuurhaya ka fadwoonhaya daaqiga hala tuuro maya abadan nin buu radiyey nin buu radiyey muusan ka hadlin hawsha reer mas wada hadlay buu radiyey ya ma inkir haddana wuxuu wadaad baa wuxuu tacliiqiyey markii lagu kacay mucamar alkhadaafi wadaadihii reer sacuud qanaadkii mid kasta waa fadhiya maxaa jira reer boqorka boqor cabdalla murtadka reer sacuud hogaaminhaya iyo khadaafi baa isku dhacsan iyagaa isku dhacsan marka boqorkii baa yidhi sii daaya wa haaulaa yusabixuuna bixamdi اlmelik laa bixamdi اllahi subxaanaه wa tacaala boqorkay marka caabudahayeen hadduu xagga galay ayagona waa raaceen culamaau salaaطiin culamaau salaadiin ummadda waxaa aafeeye wey wahal afsada diina ila almuluuk wa axbaaru suu'in wa ruhbaanuha cabdullahi bin mubarak diintan waxaa aafeeyo baabi'iye buu uhi boqorro iyo culummo wadaad xume wadaad xume ayaa wax baaba'sha iyo boqor diinta ku danaysanaya oo ku amartaaglaynaya alla iska ilaaliyo haaulaai qutaacu turuq qutaacu turuq eh, litariiq aljanna wey <coughs> wuxuu uhi sheekhu wa ablagu min dalik kaasi waxaa ka daran ablaqu min dalik waxaa ka daran geed la gooyo iyo shajarat lbayc oo la jara waxaa ka daran buu hi ana rasul sl slm hadama wuxuu dumiyey masjid adiraar masjidkii dhibka loo dhisay waladiina اtakhaduu masjidan diraaran wakufra watafriiqa bayna اlmuminiin wairsaadan liman xaarab allah warasuulah wala yaxlifuna in aradna ila اlxusna wallahu yashhadu inahum lakaadibuun masjid diraar waxaa dhisay munaafiqiin baa dhisay nin loodhan jiray abu caamir araahib oo waagi hore nin carbeed buu ahaa tanasara fi ljaahiliya ayib nasraani buu noqday fi ljaahiliya markaasuu markuu islaamku soo baxay xasad baa qaaday mana islaamin asagoo marka xagga reer ruum iyo reer shaam jira ayaa wax farrimo u diran waxay dhaheen soo gal imow ayib islaamnimo muujiso masaajid goori aan kuu dhisaynaa halkaa ilaahay aan ku caabudno hoosaan ka tashanno muslimiintana hoostaan ka minjaxaabino kaarta marka munaafiqiin ay dhiseen abu camir araahib lagu soo dhowaynhayey oo rasuulku u bixiyay abu camir alfaasiq abu camir araahib soo maahayn abu camir alfaasiq bay muslimiintu u ninkaas baa loo dhisay masaajid marka waxaa weeye dana kale laga laha alla dartii loo dhisin la doonahayey in lagu minjaxaabiyo muslimiinta iyo masaajidda islaamka ilaahay wuxuu ihi marka kaasuu ka hadlay masjid diraar rabbi u bixiyey muslimiintuna ku magacaabeen idan nabigu masaajidkii waa dumiyey nabigay ku sireen weli waxay dheheen nabi maxamed markay dhammaystireen bay dheheen nabiga u baxaaya qasw tabug usii socda ama ka soo noqday waxay nabi allo masaajidka waan dhammaystiray intaanan anagu ku tukanin kaala noogu tuka hal mar aan barakaysanni nabiga xoogo waa ka mashquulay waan yar mashquulsanahay bal xilli kale igu soo noqda buui hawl buu nabigu ku mashquulsanaa nabigu markaa daacadnimo muslimiin masaajid ay dhiseen ila munaafiq islam buu sheeganhaya oo nabigu mashquulku mashquul ilahay baa meesha wawada markiiba waa loo warramay waxaa leeyihi bagaad oga baaqatay misku waa noocaas maswul daraar weeye kufri iyo tafriiq iyo irsaadan baa lagu tagay liman xaarab allah iman doona gaaloo dhan baa isku aruursanaysa munaafiqiin shaar islaam wata ha u dhowaanin laa taqum fiih abada ha ku tukanin ma tegi kartid dumi nabigu weerar buu ku qaaday ciidan buu u diray waa la dumiyey dab baa la qabadsiiyey asaga dhannaaba waa masaajid magac quruxsana ayib raga dhisay mxuu ahay islaansana xagga korka ayb muuqaalka kore cidna kama garweyno jihaadka waa tagaya waa tukanhaya zakada ay bixinaya waa sooma waa salaada hayaan dana kale ay idan dhulka lala simay masaajidkii maxaa loo dumayey hawshii masaajid loogu talagalay baa laga waayey qabrigu hadduu qabrinimo dhaafo waa la duminhaya qabrigu inuu qabri ku ekaado ayar la soo maro lagu cibro qaato loo ducee laga tago hadduu marba uu noqdo in la caabudo qabri ma ahe waa waan sanam weeye waa la dumin muslimkii ku xabaala ee lagu xadgudbayna lafihiisi baanu saari meel kale oon la ogeyn baan ku xabaalayna waan ka qaranaynaa shayaadiinta iyo caamada daba taagan siduu cumarba yeelay geedku u gooyey saxaabadu ay yeeleen qabriga daanyaal ay ku sameeyeen hada ariiqu saxaaba wasalaf saalix ayib qolyo marka garh waaweyn oo feedho kuskuusan waxaad arkaysaa difaaca iyo qubuurta iyo asnaamta la saarahayo ama la duminayo ka dagaalamahayo waa niman aan fahmin diinu muxamed sal slam aan fahmin weeye laakiin ku maxaabsanay fa fiihi masaajidkaas masudaraar dumintiisu fa fii haada baa ku jirta nusqada kale daliilun daliil baa ku jira calaa hadmi almasaajidi masaajida in la dumiyo allatii masaajidadu hiya ayaduba acdamu ka daran fasaadan xagga fasaadka iyo xumaanta minhu min masjid diraar asalka waxaa ku qoran calaa hadmi maa huwa aclamu fasaadan minhu kalmasaajid اlmabniyati cala اlqubur faina xukma اlslaami fiiha an tuhdama kuluha xataa tusawa biاlard wahiya أwlaa biاlhadmi min masjid diraar wakadalika اlqibaab hadalkaas saasuu ku quruxsanyaad moodaa asalka saasaa ku jira sheekhu marku wuxuu yidhi ibnuqayim ba hadlahaya la soco ibnuqayim wuxuu yidhi waxaa ka dumin waxaa mudan in la baabasho mudan oo ka masjid diraar masjidkii munaafiqiintu ay dhiseen ee nabigu dumiyey waxaa ka mudan maanta in la dumiyo masaajida alatii hiya acdamu fasaadan minhu masaajid haddii la dhiso laakiin loo dhiso masjidkan in lagu dumiyo ka war muslimiin ba hadda mesha ka dhisa xaafadan geeskada niman kale masaajid ka dhisteen in la dumiyo wey kanaa banaqaade ayib kanaa banaqaadoo kor iska bannaan qaybta dambe iska bannaan masaajid kaloo kan lagu minjaxaabinhayo oo ummad lagu sii qaybinhayo maxaad idinku ahlu suna waljamaca kuwana wahaabiyo kan waa la duminhaya oday baa eh, maalqabeenaya masaad meel ka dhisay yaa dhisa kan taajir hebel aniguna mid baan taagahaya aad maanuu iga taajirsan yahay kaada dambe waan duminaynaa lanno taajirkan hore asagu inu daacadnimo u dhisa baa noo muuqata waxumaa noogu mud laakiin adigu faanfaan iyo ha lagaa sheego iyo oday hebel masaajidkiisi waa dumiskaas masaajiddu haddaan loo lagu dhisan si sharciga waafaqsan way tegaysa waa la duminhaya masaajid ma aha masaajid noqon mayso kalmabniyati cala alqubuur kalmasaajid almabniya sida masaajidda laga dhiso qubuurta masaajidda qubuurta laga dul dhisay wadaad baa meesha ku xabaallaa qabri masaajid baa laga dul dhisayba xagga dambe waa sheekhi ama horay buu yaallaa ama bidix buu yaallaa intana waa lagu tukadaa waa la duminhayaa meesha qabrigaa iska leh masaajidka dhulka lala simhaya masaajid baa la dumi ma ah lama dumayna masaajid sharci darra la dumi waa sharci darro waa la duminaya wakadalika waxaa la mid oo la dumin alqibaab qibaabuha qubadaha laga dulisaqubuurta qubad baa laga maqaam baa laga dulisahaya dhismo guri darso balbalo weyn guri afar geesood la yaabayso qol quruxsan waxo dhan waa la duminaya qabri ciidla oo miskiina la rabaa hawshaa lama ogolo wakadalika qibaabuha fatajib waxaa waajibaysa almubaadaratu in loo degdego ilaa hadmi maa lacana rasuul faacilahu waxaa waajiba in loo degdego duminta ma aha in laga gaabsado waa duminta inagii soo guurinay fii zaad ilmacaad wuxuu idhi laxda loo kadin maayo haddii ilaahay tabar ku siiyo masaajida qubuurta laga dul dhisay qubuurta la caabudo la baryo loo diiqo loo nadro sharadka laga soo galo lasoo dawaafo laga soo carraqaato ee la bumbuuniyo ee soomaaliya tifta ka aha habeenkii dhafarka weey habeenkiisii socodka wey soo socodkii weeye caawa habeenkii lagu kala bixi lahaa masaajida noocaas ahayd qabrigii macaalu nuur iyo waad garanaysaan koonfur meesha lagu baabaay waxaa weeye dhulka lala simaya saacad loo kaadin maayo leanna waa madaahiru shirki walkufri billahi alcadiim waa in astaamahaas la baabiyo ilaahay keligii ummaddan lagu xidho qubuurta soo maaha qabri muslim hadduu yahay ha la booqdo ha lagu soo cibro qaato ha loo duceeyo dembidhaaf asaga ha loo weydiiyo asagaa miskiinoo meel yaalla markay soomaalidu saxan tahay waxay ku odhanhayaan qabri qori ku tuur mooyeen qori ka qaad ma laha adoo ku arkaan oo qabrigii xaaba ka guranay oo og kornkor ku karsanay mawaalanta maxaa kugu dhacay qabri weeye asagu qori qori ku tuur mooyeen qori ka in qori lagu tuuro oo meesha asagu la ooda mooyeen waxba ma tari karo wax difaaci karo qoryaha iidaa kuma dhihi karo marka daa aduu meelaha u doon nool xoogasan aye meelaha xabaa ka soo goro qabrigan faraha ka qaad bay oo ninka xaabada iyo qorigii ceshan waayey aanshaha ku karsanhayo see loo baryahay oo awliya alle adeegta loogu haya oo gargaar iyo kaalma loo weydiisan waa maqluub mackuus wey uma nukisu calaa ru'uusihim wey wax kale ma ah ya lanatakhidana calayhi masjida nasal اllah salaam mar baynu ka hadli doonaa insha allahu tacala wakadalika qibaabuha qubadaha laga dulisay qubuurta in la dumiyaa waajiba fatajib waxaa waajibaysa almubaadaratu in loo degdego ilaa hadmi maa shay dumintii lacana u lacnay rasuululahi faacilowka sameeya qubuurta in la dhiso waa lacnad baa ka timid in la caabudo lacnad baa ka in sharad loo galo wax loo gowraco nadar lacnad baa ka idan lama ogola mamnuuc wax kastoynu dareenno in astaame iyo wadiiqa shirka uu keenayo waa in la dagaalamo la baabi'iyo faina xukma alislaami fiiha sheekhu xukumka islaamka waa maxay waxaa weeye buu hi an tuhdama kulluha dhammaan waa in la dumiyo ibnuqayim wahya awlaa bilhadmi min masaajid diraar nafsa shay waxaa lamida masaajidda noocaas kale lagu tukan karin ee in la dumiyo ay waajibka tahay masaajidda laga dhisa erboodyada eyraboodyada ay ka dhisan yihiin meel yaroo masaajida erbadka laga samaynaya waxaa ku wada tukan saddexdii diimood baa lagu leehay baybalkii baa yaalla waxaa yaalaada mxuu aha atilmuud kii mxuu aha masxaf qur-aan tusbax baa yaal iyo qol yar weeyo afargeesa ninkan kristankaa soo geli baybal buu ka qulubqulubsiin halkaasi bari buu usii jeesan ku dhaqaaqahaya muslim baa soo geli afar ragcadood ama laba ku tukan malageed galay waa ka baxahaya yahuudi baa soo geli meesha dhakada wuxu saaran yahay saasuu la kacaya waa ka baxaya waxaa loogu talagalay waxaa nidaamka waxaa keenay nimanka iska lahaa fikrat tawxiid waladyaan wa taqaarub aladyaan baa iska lahaa nimanka qabay diimaha in la walaaleeyo oo laisku keeno alusra alibraahimiya ee waxay dhaheen muslimiintu horta waa in dareenka laga saaro muxuu ahaay didmada laga bixiyo oo didmada see looga saarhaya horta erebadaha iyo isbitaallaha waaweyn iyo masaajid yarha laga sameeyo nin walba uu ku tukado ila markuu masaajid meesha uma dhowo bannaanka inuu ku tukada uu ka xisho ninka muslimkaa qolkan yarkee baybalku yaallo ee masxafku qur-aanku u yaallo oo tilmuudku yaallo ha wada galaan hadhow ha wax caadi inay taa u qaato kristan ku garab istaago iyo yuhuuddu ku garab istaago nin walba ilaahigiisaa caabudo hadhow horta ku tababarto isagoo dareenku u ka ba'ay oo xogoo la qabsado oon didaynin hadhow hawsha ha la hirgeliyo halkanay ku taalaa nairobi tan ku taalla kaniisada ay leeyihiin ustaadkan weyn ay leeyihin qolyaha masaarida qibdiyiinta akhan ma ku taallaa ay laguma tukan kara mamnuuc in lagu tukado waa xaaraan bayna culama dacwa najdiya fataawo dhaadheer bayna ka leeyihiin waladiina itakhaduu masjidan daraaran bay geli iyo weliba ka daraan bay gelaysa waa in la dumiyo waa in lagu tukanin bannaankaa ban ku dhalay ku tuko salaadda ama ta'khiirso ama taqdiimso meeshay kugu qabataba way kaaga asixi maxaa ku gelaya meesha iyada ah ee baybalku yaalla iyo muxuu ahay tilmuudku yaa lagu tukan eerabadyaha aad ugu badan tahay yurub iyo galbeed markaad tagto eerabad kastu ku yaallaa isbitaalha waaweyn bay ku yaallaan asalkaasay ka soo jeedaa waa in lala dagala hawsha iyadaa Hmm. Hmm. banaankan ku ogeynaa dhexdiisaan ku ogeynaa isaga dhexdiisa duhur baa tukanaysa duhur baa tukan banaanka duhur ku tukan jumca tukan maysid masaajidka ku tukan maysid meel kale haddii lagu diido meesha baybalku iyo tilmidkuda yaalane la wada galo qolkaa geli maysid duhur afar ragcadooda ah, bannaankaa la istaag hawshaha layska ilaaliyo shiico haa shiico way ka asiix salaad laakiin ama shiicaysan ahaynoo nimankan ujeedaan axmadiyada nimankan bangaani ku yaalla axmadiyu kuwa waa waa nimankii qadyaaniintii wey waa gaalo islaan ma aha kuwaas ma duminhayaan ilaahay ha dumayey kaa subxaana wa tacala isaga awood leh aduu miyaad ku xidhanaysaa so masaajid kuma tukanaysid masaajid ku tuko masaajidkan weyn langaata ku yaalla ayo weli isma arag kan langaata ku yaalla oo kale iskaga tuko laakiin ayaga hala idha ku xidhan shayaadiintaas wallaahu yuqiimu diinahu iskuma ah. furo mamnuuc mamnuuc oo alwax yar baa udhexeeya safito albaaba laakiin xidhan ma laha qolka muslimiinta gel albaab khaas u idhan buuleeya u xidhan buu leeyahay kan kalena garan mahayo kaas waxaad ka samaynaysaan wallaahu yuqiimu lidiinihi iska fogaada waxaa la iskaga fogaada wallaahu ilaahay baa yuqiimu u e, toosin lidiinihi diinkiisa alla u keeni weeye yuqiimu u toosin u keenahay lidiinihi wa sunnati rasuulihi baa ka go'an oo asal ku jirta iyo sunada nebi maxamed man bu all u keeni u gargaara diinta iyo sunnadaba wayadubu canhumaa difaaca ayb fahwa ashaddu hayratan wa asracu tahiira ilaahay baana subxana wa tacaala ka ficila badan xagga waxbadalidana ka degda ruuxa muslimka ah waxaa laga rabaa inuu diinta u ficiloodo uu difaaco wakhti ku bixiyo ilaahay baana kasii ficila badan wey hada wbilahi towfiiq bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi walih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimam raximah اllah tacalى wkana bdimishqa kahiiru min hadi اlansaabi fayasr allah subxanaه wtacala kasraha clى yadi shaykh اlإslam وxزb الmuwaxidiina wkana اlcaamaة yaquluuna lشhayءi minha inahu yaqbl الnadra ay yaqbal اlcibaadaةa min duuni اllah waxaynu ku soo jiray alimaam ibn اlqayim raxmat ullahi tacaala calayh sheekayntuu ka sheekaynayey ee shirkiyaadka dhici jiray xilliguu asagu noolaa ama ka horreeyeyba iyo go'aammada diimeed uu ka qaatay imaamku arrinka asaga marka wuxuu ka sheekaynaya hadda wax dhacdooyin ka jiray iyo muxuu ahay asnaam iyo awthaan la caabudu jiray fii cahdihi iyadoo <clears throat> weliba dadka caabudaya ay sheeganayaan inay markaa muslimiin yihiin wuxuu idhi sheekhu wa kaana bidimishqa dimishqa waxaa ku yaallay kaiiru min hadi اlansaar awtaantan wax badan oo ka mid ah ku yaalay fayasara allaahu yani meelo la caabudo amaakin geedo qubuur fadhiyo meelo la tago marka la caabudo oo la barakaysto oo loo nadro oo lagu dawaafo oo la dhunkado oo markaasi waxay quraysh ku samayn jirtay asnaamteeda lagu sameeyo ayaa dimishqa ku yaalay caasimadda dasuuriya waa taqaanaa fayasara allaahu allaa fududeeyey subxaanahu wa tacaala kasrahaa jabinteedii iyo duminteedii iyo baabi'inteedii calaa yadi shaykhi اlislaam shaykhulislaam gacantiisa alla ku baaba'shay ibnu taymiya abulcabaas taqiyuddiin axmed ibn cabdilxaliim ibni cabdisalaam alxaraani ataymi imaamkaasu weeye wa xisbi اlmuwaxidiin iyo kuwa alla waxiday alla keligii caabudo ururkoodii ururkaasaa baaba'shay sheekha iyo ardadiisii baa dumiyo baaba'shay markaas ilaahay subxaanaه wa tacaala culmadu waxay dhahdeen wuxuu aqbalay ducadii alimaam eh, abi sham